ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا يا رب العaalamiin wabacdu waxaan kusoo jirnay casharkeeni ajrumiyada ahaa waxaan soo dhiganay isimka iyo qeybihiisii kulaabasho ma leh ku laabanna waa laga soconaya isimkii daahirka mudmarkii mubhamkii calaamaatulism baanu soo dhigannay calaamaatulficli baanu soo dhigannay qad waxaan nidhi ficilka mudaaraca iyo maadigu way wadaagaan taa u taaniitii saakina maadiga keliya iska leh siiniya sawfan ayaa iskale baan nidhi mudaarica keliya soo ma ahayn isimka waxaan icraab baanu soo dhigana wax la yidhaahdo isbedelkeeda iyo tusaalaheedii waxaan u qaybinay icraabtii inay muuqato iyo inay qarsoon tahay iyadoo muuqato tusaalaan kasoo qaadanay sooma ahayn ayadoo qarsoonna laba cashar baan kasoo qaadanay midka la yidhahdo alismu almaqsuur iyo alismul man alsmu lmanquus maqsuur maxaa wey baan idhi waa isim ay ugu dambayso alif joogtaa ah, kana horayso kordhig soo maahan maxaan idhi midka la yidhahdo isim manquusa ah? waa isim kastoo ay ugu dambayso ya kana horayso hoosdhigaas inuu ya joogtaa ah, yahay soo maa maqsuurka hore oo alifta ah waxaan sadexda xarakaba kordhiga iyo godaalka iyo hoosiga intaba waa lagu qarinayaa oo sababta luqan waxaa weeye maxaan leenaha manaca min duhuurihaa attacadur gabdhuhu saaka ay la wadaan raggu maaqan waxay aamusan yihiin hadday aamusto waa lagu dhaafayaa yaan lagu dhaafi ismika manquuska asagase ah waxaan idhaahnay godaalka iyo hoosdhiga ayaa la qarinayaa kordhiguna uu ka soo kan la qarinaya marka waxaan leenaha manaca min duhuuriha athiqal kan ka soo muuqanaya likhifatihaa ayay hee u soo muuqanaysaa soo ayay isi maqsuura bal iisoo tuura halmar manquusa io mid manquusa haye maxaan leenahay manquuska bobsiibal tusaale u keen manquus waa midka yaad ugu dambaysee daaci almushtari waka laynka wada araashi almurtashi araaci waka maanta waxaan dhigaynaa alismu lmudaafu ilaa yaai lmutakalim waa isimka saddexaad oo xarakada lagu qariyo saddexdaas isim baa xarakada lagu qariya isimka kale xasan xaraka laguma qariya saddexda iska qabade miyay ku dhibaysaa iska qabo iska qabo bismillaahi maxaa ku dhibay alismu lmudaaf waxaa la yidhaahdaa waa kullu ismin mucrabin udiifa ilaa yaai lmutakalim waa isim kasta oo mucraba oo loo tiiriya yaada la yidhaahda yaa mutakalim maxay tahay alyaa alatii natakallamu canha yada aan doonaynaa ka hadalkeeda waxaa weeye hiya alatii tataxadau waatan ka waranta can ashyaaa yamlikuha almutakalim waxyaabo mutakalimku uu mutakallim yada lahaanshaha kitaab kitaabkayga kitaabii fasalkayga faslii madarasatii cilmii qalamii baytii camalii akhii abii ummi cammii waxaasi yadaas maxay sheegaysaa adaa lagu soo tiirinaya waa ya sheega adiga hee kuu soo tiirinaysa war gabdho socotaan yadaas marka isimkasaa la raacin karaa isimka kuma jirto gadaal baa looga daraa waa fahamta soo maahan kitaab buu baa dhahaysa aye kitaabii waa yadee yaa ii sheegaya mutasilun rafca mise mutasilun afda mutasilun mutasilun war sheega dee khafda baarak allaahu fiikum waa khafda maxaa biyi soomaanan soo sheegi jirin biyi mutasil khafduu lagu raaca ama xaraf ama isim hadda muxuu la socdaa isim buu la socdaa isimka uu raacayna maxaa loo yaqaanaa yadaas raacday yaa almutakalim waa yadaa tilmaamaysa waxa waa fahamsamaan lahaansho lahaansho adaa ku siinaysaa wax abii aabbahay aabbihi yaa la soo tiiriyey adigu aabba kuu yaha ummii hooyada yee hooyo u tahay adiga okaa waa fahamta soomaa tusaale kitaabii wa qalamii wa calamii xukmu ismi lmudaafi ilayaa mutaqil maxaa weeye waxaan leenahay yuqadaru waxaa lagu qadarayaa jamiicu alxarakaati al alxarfi xarafkaa lagu qadarayaa alladii xarafkaasoo hee qabla yaai lmutakalim yada mutakalimka ka horaysa markaa nogo kitaabii yada mutakalimka meeday meeday soo yadaa maahan ya-da xarafka ka soo horeeya ayaa xarakadoo dhan ku qarinaysaa warka waa ku dhacay soomaan beytii yadiisoo yadaas maahan meesha xaalka lagu qaranaya ma yada laftigeeda ma waxaan la dhahayaa calaa aakhiri miyaan la dhahayaa maya waxaan la dhahayaa yada xarafka ka soo sokeeya saasaa la dhahaya yuqadaru jamiicu alxarakaati cala alxarfi aladii qabla yaa'il mutakalim waaya tusaalahan fiiri jaaa abi aabbahii baa yimi horta yaymudaafsoomaa hagaag sidaa loo ciraabayaa fiirso isim kastoo almudaaf ilaa yaa lmutakan icraabtiisa waa lagu dhigayaa waxaa maskiin ah oo bahalkii oo ebera qofkan wixii loo dhigay meel saarin war wixii waaba lagugu dhigayaa ka adkowde ka adkow maxay kaa dhibaysa intaa juhdi ku bixi ah, kitaabka markii la bilaawa wada simanyi lakiin markii muddo la socdo waa soo kala dhexbaxaya markii geedo badan la beero qaar baa iska hagaasaya noqonaya qaarna waa baxayaan soo maa anugu marka kitaabka markii la akhrinayo saasaa u fiirinaysa ardada shan qof baa saa oga soo muuqanaya lix baa ka soo muuqanaysa labaatan baa ka soo muuqanaya casharkii simcan u waday labaatankaa marka noqo abaatanyana ku jirta xisaabso aduu jaa waxa laynaa waa ficlu maadin mabniyu cala alfatxi laa maxala lahu min al ilaa akhri ilaa akhri cilaadka waa lasla akhriyaa abi maxaan haysaa waa faacil inaan isagaa yimi soomaan faacilun marfuuc waa faacil godan wa calaamatu rafcihiina damma eh, godaalkii muqadaratun wuxuu ku qarsoon yahay calaa maa qabla yaa'il ya'da mutakalimka waxa ka horeeya waa kee waa teede ba'da ayay ku qarsoontaha xarakada yadu maxaa yeelay yadu isimka kamid ma ahayn markii hore marka haddaysan isimka ka mid ahayn dee xoolo isimku leeya yada la siinmayo warka waa fahamta soomaahan calaa maa qabla yaa'il manaca waxaa diiday min duhuuriha inay soo muuqato ishtiqaalu lmaxalli booskii baa muxuu ku mashquulay bixarakati lmunaasaba munaasiba xaraka u qalanta buu ku mashquulay oo maxaynta xarakada u qalanta waa hoos dhiga dee abi in la hoos dhigo baa kaga habboon in la godo sababtu maxay tahay lianna alyaaa ukhtu lkasra meel yaa joogta hoosdhig baa imaanaya warka waa ku dhacay soomaa alyaahee ukhtu lkasra ha meel malwow joogana godaal baa imaanaya meel calif joogana kordhig baa imaanasa isu leeyihiin adoo yaa meeshii joogto kordhig ma akhrin kartid hoosina iyo godaan lama akhrin karo waa adag tahay soo maahan b mise bey iyo lama akhrin marka meelayaa timaado maxaa imaanaya hoosdhigbaa imaanaya godaalkii marka meesha xaqa u lahaa waa qarinaysaa waxaa leedahay sababta wax manaca min duura ishtiqaaluulmaxalli bixarakati almunaasabati liana alyaaa ukhtul abii mudaaf baa leeda waa la tiiriya yaa loo aniga soomaan yaa idinku sheegaya yaadii ku sheegaya yaadaa ku sheegaysa soo maahan yaad u waabtiri walyaau damiirun weeye yay ka tahay mutasil xarakadee hadda wadataa mabniyun calas booskebetaal boos hoos dhigan ilan waxbaa loo soo tiiriyey shay kasta wax loo soo tiiriya wuu hoos dhigmaa fii maxalli jarri mudaafun iley abi hadda ayadoo godan baan cilaabna soo maa ayadoo kordhigan fiihi ra'aytu abi sidii baa lagu dhawaaqayaa abi raaytu waxaan indhaha saara waa ficil iyo faacil soo maahan aabihi mafcuul maa mafcuul buu kordhigan yaha kordhig miya meesha kaga muuqda maya kordhigi waatan waxaa leenahay aabihi mafcuulun bihi mansuub wa calaamatu nasbihee fatxatun weeye kordhig meeye fatxadu muqadaratun ku qarsoon calaa aakhirihi maaha calaa maa qabla yaa'il mutakalim ha aamusin ya-da waxa ka soo ayaa xarakada lagu qarinaya kordhiga manaca waxaa diiday min ishtiaaliha min duhuuriha ishtiqaalu اlmaxali bixarakati اlmunaasabana alyaa abi wاlyaau abtiri damiiru mutaصil mabniyun cala الsukuun fii maxali jari mudaafun ilayh maxaa shay kasta oo wax loo tiiriyo wuu hoos dhigmaa qaacidaa qabade mudaaf ilehna waa la yidhaahdaa waqis cala albaaqi ka tusaale qaado wixii soo hara wixii soo hara ka tusaale qaado dahabtu waxaan aaday ilaa abi aabbahay baan aade aabbahay baan xaggiisii baan u dhaqaaqa dahabtu waa ficli hee ficilyo abi ilaa waa xarfu jar ilaa wixii ka dambayso hoos dhigi mayso waatan abi ismun weeye majruurun lagu hoos dhigay biilaa lagu hoos dhigay calaamada hoosdhiga meeda wa calaamatu jarihi kasratun dadba waxay dhihi doonaan abi bacdu bay hoos dhigan tahaye abiisu bacdu ma hoos dhigna xitaa muqadarada rabtaan waxaan leenahay hoosdhiga yaa wata yacdaasu la socdaaye hoosdhigii hoosdhiga ahaayo ilaadu keentay hee ma ahad ma ah miyay tahay ma ah maxaa yeele asalka horuu jooga in asalka hor jooga maxaan ku ogaanaynaa dee markii la godayaba abi baa la dhahaya oo markii laku ridaya abi baa ladhahay macnaheed waxa weye meeshuu hee sii joogay ee hadda ma imaan sidaa daraaddeed hoosdhigii ilaa wadatay asagu hee waa qarsoon yahay oo meesha waxaa kaga mudnaaday hoosdhig kaloo ya'du ay wadato waxaa lena manaca mindu ishtiqaalu lmaxalli bixarakati lmunaasaba liana alya'a uqtul abi mudaaf walyaa waabtiri cafka carabka waa inu la qabsadaa la qabso walyaau damiirun weeye muttasil mabniyun cala sukuun fii maxali jari mudaafun iley waqisan u kala saar baalogin kuwan war haddaan kala baxayna waxaa u kala saartaa ilaa maqsuurin wamanquusin wamudaafin ilaa yaai lmutakalim u kala saar alqaadi maqsuur mise manquus mise mudaaf man mise maq man soomaan maxaa yl ya joogtaa weeye soo ma hagaag asaafi maqmisa man maxaa weeye xaggan maxaa looga aamusan yahay maxaa weeye waa man quus maxaa la ya-du waa ya joogtaa soomaaan haye alfata maq soo maahan maxaa yeelay waa alif joogtaa haye jamalii ratigaygii jamalii ratigaygaye maqsuur iyo manquus miyaa midna ma maxaa laga waa laga jari karaa aljamal mar haddii la gooyeyna horta manquusna maa maqsuurna maa soo maa maxay ayaadu sheegaysaa lahaansho soo maahan marka waa alismul mudaafu ilaa yaa'il carabka ha karo carabigashe carabka waa inuu carabi kara madrasatii iskuulkaygi madrasatii haye waa alismol mudaaf ilaa wakaa addaaci kii dadka diinta ugu yeerayey waa ismon man baarak allah fiik soo ciraab ku adee cirad xaya kugu taalla miyaa kaa maqantaha ciraabtu tusaale kastoo xaya ku ciraabtiisa soo marta haddaa xifdisanaya oga soo fiirso anwaacu liciraab qaala musanif wuxuu raximah llah wa aqsaamuhu aqsaamu licraab icraab maxay ahayd horta ii sheega waa takhyiiru axwaali awaaqir اlkalima liikhtilaafi alcawaamil اdaakhilati calayha lafdan aw isbedelkii weeye dun iyo daniya dintii weeye anoo hadda aanan sheegin icraab hadda kuwaa u bixinay intee noqon kartaa icraabtu in dun la yidhaahdo hee godaal ah indan la yidhaahdo hee eh, kordhiga iyo in la hoosigiyo in la reebo sooma ah. wa aqsaamuhu waxa weye arbacatun waa afar rafcun waa godaal wa nasbun waa kordhig wa khafdun waa hoosdhig wa jasmunna fa lilasmaa'i min dalika rafcu afartaas isimku wuxuu ka qaataa alrafcu godaal iyo wanasbu kordhig iyo walkhafdu hoosdhig walaa jasma fiiha isimka lama reebo isimka hee lama reebo isimka haye walilafcaali min dalika afcaashuna intaa waxay ka qaadanayaan alrafcu walnasbu waljasmu walaa khafda fiiha lama hoosdhigo craabta ficilada lama hoosdhigo lilicraabi arbacu duwan ciraabtu afar nooc weeyaan kamaa dakarahu lmusanifu raximah llah wahiya dowlat rafc dowladahan ka dhigayna aqsaamna ka dhigo waa nooca rafcada la yidhaahdo wa dowlat nasb iyo nooca nasbada la yidhaahdo wa dowlatulkhafd iyo khafda nooca la yidhaahdo iyo dowlatljasmi iyo kuwahee reebni afartaas baa icraabta la yidhaahdaa wa yusama haadihi duwal waxaa lagu magacaabaa usuulal maxaa loo yaqaanaa eh, usuulalhee icraab ayaa le waa craabta asalkeedii walikulli dowlatin calaamaatun wa mawaadic mid kasta oo afartaa ka midana waxay leedahay calaamado u gaara iyo meelo ay gasho calaamado u gaara iyo goobo iyo meelo ay gasho baarak allahu fiik saadkuruhaa laaxiqan waay haadihi duwal arbacata nqasimu ilaa aaati aqsaam dowladahaas aan sheegnay rafcun wa nasbun wa khafdun wajisafar maaha afartaasi waxay u qaybsamaan saddex qaybood qismun mukhtasun bilasmaa qayb isimku iska leeyahay waa qaybtee wa huwa alkhafdu waa hoosdhiga hoosdhigayaa iskale isim keliyaa la hoosdhigaa ficil lama hoosdhigo liannahu laa yukhfadu alficilu abadan weligii ficilka lama hoosdhigo meel ku qora inta ficil hoosdhigan ma jiro maxay calaamaatism maxaa ka mid ah alkhafdu soomaahayn tabanaa ka fahamta qismun mukhtasun bilafcaal iyo qismi u gaara ficilada wa huwa aljasmu waana hee reebniinka ficilkana la reebaa isim lama reebo liannahu laa yujzamu lismu isimka lama reebo marna oka iyo qismun mushtarakun bayna alasmaa iyo wal iyo qayb ay wadaagaan labadoodu waa kuwe wahumaa alrafcu waannasbu waa godaalka iyo kordhiga lianna kula min alficli walismi maxaa yeelay isimka iyo ficilku labaduba yaqbalu wuxuu aqbalayaa mid kastoo kuwaa ka mid a ah alrafca iyo yaa la godaa isimka iyo ficilka yaa la kordhigaa isimka iyo ficilka yaa la hoos dhigaa isimka keliya yaa la reebaa ficilka quraa la reebaa bis intaas waa asaas fiican buy meel ku qor waay waxaan galnay rafcadii godaalkii baan dowlatu rafca rafca haddaa maqasho dame keliya maa intaasoo siyaabada wax loo kordhigaa la soco saakaa baranaysaa lidowlati rafca buy arbacu calaamaat afar calaamadood ayay leedahay waxay kaloo leedahay waamaaniyatu mawaadic siddeed meeloodna way gashaa hoosaan u galnay alcalaamat luulaa markii la yidhahdo meeshana godan afar calaamood midkood baa saaran meesha marka meeshan way godan tahay maxaa ala ina kugu soo dhacaan afar calaamadoo midkood koo calaamatood maxaa weeye addamma waa xadhiijinta laaban ma aragteen tan laaban soo garamaysaan taas ayaa damme la yidhahdaa tan saa loo goda ai e, uda tan la saara soo garamaysaan soo godaal maahan godaalkaas ayaa waxaa loo yaqaanaa addammatu kow calaamadaas waa calaamad tusinaysa meesha inay rafca saaran tahay wahiya aslu rafci weeyaano walahaa arbacatu mawaadic afar boos baa dammada la saaraa waan gaari calaamada labaad maxaa wey alwaaw wowbaa godaal tilmaamta meel waxaa jiraysa layaa way godan tahay oo maxay godan tahay waawbaa godaal u ah halkan waxaan kaaga baxay godaalka dambe keligiinuusan ahayn waxaa jira qalab fara badanoo hee wax lagu godo maxaa ka mida ah? damada ka tahay laba maxaa wax lagu godaa oo kale waawbaa godaal tilmaamta saddex walaha mowdicaan wowdana laba meelood baa wow lagu godaa alali alif ayaa godaal tilmaamta oo waxaa lagu dhahayaa meeshan way godan tahay oo maxay ku godan tahay alif bay ku godantahay tahay warkaaba ku dhacay soomaahan marka niyaddii horo ahayd mar meesha waa godantadii in damba saaran tahay waa ka dalacda maskaxdu inay ku ballaarataa meeshan godan haddii lagu dhaho khasab maaha dame kaynay saaran tahay maxaa saarnaan kara maxaa meeshii dame koow maxaa meesha imaan kara waaw inay ku tahay maxaa kaloo imaan kara alif inay ku tahay calaamada u waxa weeye hubuutu nuun nuun bay ku godnaan kartaa meeshii meeshii waxa la godantahay maxay ku tahay nuun baa saaran nuun baa taal afar calaamadood oo wax lagu godaa haystaa soo maa calaamad walba iyo meesha lagu goday sida loo ciraaba baran doonnaa mowdic mawaadicu damma godaalka meelaha la saaro baan baran doonnaa kow waxaa la godaa oo damma la saaraa alismulmufrad isimka hee mufradka ah waxaan hadda eh, barnaamijsan loo qaybanaya ismikii daarkaasoo gara maysaan sideedii baa la qaybsanaya meel kale maaha sideed ma soo dhigata bal ii bofsi sideed ii yeeri bofsi kow teelteelkumuuuyateelteelkumuusnooleeyahadday bilaabantay xifdigiila idinka rabay soo xifdigiisa kuma helaayo maanta haddaa la isweydiinaya halkan kuwa haddaan xifdin kuwan ma ogaranaysa hayesiida alismu lmufrad kow hayr mutasarif jamcu tasiir mutasarif jamcu tagsiir hayr lmutasarif almuana almudakar asaalim jamcu lmuana asaalim alasmaa sideedaasoo garanaysaan baa hadda waxaan baranaynaa mid kasta waxa lagu gudo intaana kala raacayaan o maxaan idhi mawaadicu damma alism lmufrad haddaa rabta isim mufrada inaad godo maxaa saaraysaa damma damma saaraysa godaalkii la yaqaanayso xidhiijinta laaban ahaa baa saaraysaa kaasaa godaal u asaga ism mufrad maxaa la yidhahdaa horta ko huwa waxaa weeye maa laysa muhanan waxaan laba tilmaamin walaa majmuucan jamcana aanan sheegin walaa mulxaqan bihima kuwaasna wax la mida aan noqon walaa min alasmaa alhamsa asmaa hamsa aan ahayn waxaan asmaalkhamse ahayn oo muanana aan ahayn oo jamacna aan ahayn muxuu yahay waa isim mufrada <laughs> waxaan muanno ahayn oo laba qof tilmaamay oo rag badan iyo dumar badan aan tilmaamayn asmaalkhamsana shantii xabana aan ahayn maxaa la yidhaahdaa isim mufradaa la yidhaahdaa tusaale soo qabo bayt baytun ma labay tilmaamaysaa wax badan bay tilmaamaysaa maaaadhahaaa ah, ismun mufrad weyaa leeda almasjidu haye ma jamacba muana maasmaulhamsa maxaa weye mar wataade bannaan waa inay haye tusaaluu siiyeyo jaaa muxamed see u ciraabaysaa isim mufradoo godan baa kuu yimi maanta haddaa barato waa mar dambadan ku laaban isim mufradoo godan see u ciraabaysaa waa tan jaaa waxaan idhi waa ficlu maadin mabniyun cala alfatxi laa maxalla lahu la qabso muxamed maxaan waa faacilun marfuuc intaasaa ku joojin jirnaa soo ma ahayn ka sooco intaa gaari doonnaa haddaan gaarne haddaanu hee gaarnayso icraabisa faacilwaa faacil godan mar haddaa marfuuc ku sheegtay calaamadaha wax lagu godaa way farabadan yihiin asaga muxuu wataa wa calaamatu rafcihi dammatun buu wataa alif ma wato oo waaw ma wato oo nuun ma wato ee muxuu wataa dammatun sababtu maxay tahay damada u saarta dammatun daayarta fii aakhiri sababtu maxaa weeye liannahu ismun mufrad weeye waa isim mufrada waxaan godaalka damada u saara hadduusan isim mufrad ahaan lahayn woo ku godi lahaa ama alif baan ku godi lahaa ama nuun dee warkaad ma ku dhacay haye maxaa dhahaysaa xafida muxamedun xafida tilmiidu alqur'aana xafida wuu xifdiyey tilmiidku alqur'aana ama aaalibu alqur'aana xafida maxaan haysaa xagaa ka fiirso jaaa la mid tahaye ficlu maadin mabniyan aalibu muana miyuu sheegayaa ma jamac buu sheegayaa ma asmaaulamsa sheekh ma inta haduusan muxuu yahay wuuna godan yahay maxaa ku godaysaa damma icraabtiis maxahasanka aaalib faacilun weeye marfuuca haye wa calaamatu rafcihi dammatun wakaa daahiratun calaa aakhirihi sababta damausaata maxaa weeye liannahu ismun mufrad wakaa halkaa marka fiirso waxaa ku jira isimkii manquuska ahaa soo garamaysaan iyo isimkii maqsuurka ahaa iyo kii mudaaf ilaya mutakalimka ahaa halkaasuu ku jira so ism mufrad maa kulli alfataa so ism mufrada maa alqaadi so ism mufrada maa abii so ism mufrada maa halkee soo gelin kagodays waxay godaysaa damma yacnise dammadoo miyay muuqataa waa dammatun muqadara waa soo dhigannay yaysan hawshu sakaa dhicin waa booska koobaad oo damada la saarna waa magaciis alismol mufrad baa damo la saara booska labaad baan ku gelinaa jamcu taksiir jamcu taksiir haddaa aragto damo hugod waa kan huwa jamcsi waxaa la yidhahdaa maa dalla calaa akara min itnayn laba wax ka badan wixii ku tusiya laba wixii ka badan buu kuu sheegayaa laakiinse maca taqyiirin iyadoo isbedel uu ku dhacayo fii siiqati mufradi mufradkiisii markuu ahaa iyadoo isbedel uu ku dhacayo warkama fahamti tusaale yaraan ku siinaya baytun su'aal xaba ma ahayn jamac ka buyuutun laba ka badan soo ma horta waa maa dalla calaa akra min inayn labo isbedelki markuu mufrad ahaa sidii loogu dhawaaqayay markuu jamac noqoso isbedel kuma dhicin marba haddii markuu jamac noqdo shaygu isbedel uu ku dhacayo ama xarakadii isbedelayso ama zaa'id baa imaanaya ama xarakaa isbedelaysa ama xarakadii inay isbedesho zaa'idna imaado isugu darsamaya marba meesha haddii isbedel yimaado markii jamac laga dhigay magaciiskaasi jamcu taksiir rajulun buu ahaa maxaan haysaa rijaalun isbedeshay xuruuf cusub baa timaaday waa jamcu taksiir madrasatunbe maxaa dhahaysaa madaarisu xuruuftii madrasatun baa qayb laga jartay xarakaad cusub baa yimaaday isbedel soo kuma dhicin mufradkii waa jamcu tasiir marka marka laba shard eego waa inuu laba wax ka badan ku tusiyaa labo mufradkiisina waa inuu ka bedelan yahay markuu jamac noqday markay labadaasu ka raacaan waa waxaa leedahay haada aljamcu huwa jamcu tagsiir meeloodba ka yimaadaan takhyiir اlxaraka ya'tii jamcu tagsiiri min sittati ashyaa lix shay ama lix meelood buu ka imaanaya jamcu tagsiir mid sidood ma jirto kow takhyiir اlxaraka xarakadu inu isbadasho keliya baa waxaa ku imaan kara jamcu tagsiirkii asadun buu ahaa inaad tiraahda usuduun usud asadun saalxa omaan usuudun inaad tiraada jamacay noqotayba maxaa dhacay meesha taqyiirulxaraka ama taqyiiru shakli xarakada isbedeshay jamcsir wuxuu ku yimaada xarakada isbedesho keliya wuxuu ku imaan karaa ziyaadat lxuruuf xuruuf dheeraada in lagu daro sinwun bay ahayd sinwaanun muxuu noqda xuruuf dheeraada imaado haye nooca saddexaad naqsulxuruuf xuruufta in laga wajartaba tuhmatun bay ahayd tuhma waa candhuufta eh, culus waay maxaan dhahaysaa tukhamun maxaa laga jartay in waxa laga jartay buu ku noqda soo haye taqyiiru shakli waxaa laga wadaa taqyiiru xaraka weeye iyo wasiyaadat alxuruuf xarakadiina waa isbadeshay xuruuf zaa'idana waa imaanaysaa haye rajulun buu ahaa raju soomaahayn jamac ka dhig ri bay noqotay judiina jaa bay noqotay xaraf cusubna waa la keenay waa taqyiiru alxarakati maca ziyaadati alxuruuf ama se takhyiiru shakli xarakada inaysu bedasho wa naqsulxuruuf xuruuftuna yaraato rasulun ra'suulun wow baa ku jira soo maha jamac ka dhig rusulun rusulun wowgii baa laga turo soo naqsi ma imaan xarakadiina waa isbedeshay haye inay intaba isu raacaan takhyiiru shakli wa naqsu lxuruuf maca siyaadati xuruufin aakhar xuruuf cusubna in la keeno kuwii horena qayb la tuuro maxaa ka isbedisay hulaamun baheed khilmaanun waa khaanado markaan ku dhaho isimkan isim baa kuu sheegay tusaaleahaan waxaan ku yidhi waa jamcu taksiir wax dhaysan jamcu taksiir miya lixda midkood waa inuu yahay tusaale beytun buu ahaa jamcan ka dhig buyuut buyuud si ay jaonsi u noqoto intaa midka waa inay tahay buyuud horta xaraka ma isbadashe taqyiirulxaraka yimi haye xuruuf dheeraad ma ku jirtaa iyaada xagee bay gasha saddex bay gasha soo maahan taqyiirulxaraka wa ziyaadatl waxaana jamcu tafsiir weeye buyuud madrasatun kan jamaci madaaris madaaris xarakaduma isbadashe yaa madrasa daalku wuu reebnaa daalku kordhiganya isma bedelin ra'du way kordhigeen ra'du way hoos dhigantay madaari soma hoos dhignaa ayib taqyiir xarakaa timaaday labo ziyaada ma jirtaa ma jirtan maxaa jira laakiinse nuqsaan baa jirta dee madrasatun ziyaadana way jirtaa soo alif baa ziyaadaa ilan madrasa alifna ku jirta maya taqyiirulxaraka wa ziyaadat xuruuf ayib wax haroo la tuuray miyaa jira madrasatun haye madaarisu tadina waa la tuura soo maahan maxay noqota marka waa taqyiirulxaraka maca ziyaadati xuruufin wa naqsi xuruuf xaggee bay gasha kan ugu dambeeya shayganaa jamctu sida haddaa maqashid intaa midkood buu noqonaya inta hadduusan midna noqon waxaan leedahay socodsiir maaha de waxani warkaa waa ku dhacay soomaaan soo qabo soo gur meeshaa doonto hakee waa fahamsoomaan raa waxay tusaale ahaan haatifun haatifun waa hal taleefon soo maahan jamac hawatifu hawatif hawatif maxaa ku yimi ziyaada wow ah koow iyo xarakadii isbadisay soo maahan soomeel lixdaa mid ah ma yahay ma yahay lixdaa mid ka mid ah ayib waxaa leeyahay hawaatif waa jamcu tagsiir waxay kuu sahlayaan inaa aqoonsatay isimkan wuxuu yahay ayib haddaan baranay tusaale jaaa arijaalu se u ciraabaynaa marka jaaa waa ficlu maadin mabniyun cala mabniyun cala alfatxaye laa maxalla lahu alrijaal faacilun marfuuc intaa waa laga siman yahay faacilun marfuuc waa faacil godan wa calaamatu rafcihi calaamad ku godan yahayna halkaa waa laga siman yahay halkaas lagu kala tegaya mid baa alif ku godnaanaya midba wow ku godnaanaya midbaa dammo qaadan hadda kan muxuu qaadanaya damma sababtu maxay tahay damt aahiraة fi akhiri lأnnahu jamcu taksiir laba gudba hadda haysata ay dammadu gasho alsm اlmufrad wa jamcu taksiir waaya godka saddexaad waxa weye jamcu اlmu'anas asaalim ayay gashaa maxaad dhahaysaa jamc muxuu yahay waa kan huwa waxaa weeye kan qaacidu wataa qaacidaa iska bedeli mayo haddii qaacida iska bedesho jamcutaniis maaha waxani waa qaacido waa maa jumca wixii lagu daro bialifin alif iyo wataainta oo masiidatayni dheeraad ah ama marka hore ku jirin baa lagu darayaa saalixun waxaana caadiya oo suuragal ah litajriidi in laga saari karo oo markaa isbedel xoog weyn ma geenayso alif iyo ta markii baa lagu darsanayaa haddii mufrad la rabana adigii baa laga saarayaa hawl kale meesha imaan mayso warkaa baa ku dhacay soomaahan waay asna saddex meelood buu ka yimaadaa kow ya'ti jamc maana saani min alaaati ashyaa kow atta'niiu bilmacnaa kelmad xagga macnaha dhadig ah muuqaalka kore wax dhadiga kaga muuqdo laakiinse kelmadan ayaa dumar iska leeyihiin tusaale maxaa ah zaynab zaynab markaan dhaho ta dhadig miyaa ku jirta ma ku jirtaa laakiinse zaynab yaa iskale wiil ma loo bixin karaa war hebel magacaa war walaal zaynab baa la yidhaahdaa wax suuragal miya maya waxaan leenaha xagga macnaha ayay dhadi ka tahay laakiinse xagga lafdeed dhadika maaha waa muuqataa maxaa ka muuqda tacniiun bilmacnaa baa loo yaqaan meel ku qabso taniiun sucaad baa la mida baa lamida baanat sucaadu faqalbilyama matbuul mutayamun iraha hee lam yufda matbuul wamaa sucaadu qadaata albayni idraxalu ilaa aqanu qaniinu eeg matbuul miyaxaasoo kala baana sucaadu biardin waa adabka adabku waa fanni fiican oo luuqa alcarabiya wax badan kaa taraya asnafan wuxuu leeyahay kitaab la marsado koo waxaan ka bilaabaysaa ibnulwardi ictazil dikra alagaani walghazal waqul ilfasla wajaanib man hazal wadaci dikraa liayaami siba الصiba faliأyaami الصiba najmun afal ina أxlىa ciishaة qadaytaha dahabat ladaatuha wاlإثmu xal warca an aalati lahwin adrabat ibnulwardi baa la yidhaahdaa asaga markaa dhigato waa ka soconaysa waxaa dhiganaysaa laamiyat lcarab kitaab la yidhaahdo aqiimuu banii ummii suduura matiyikum fainii ilaa qawmin siwaakum laamyalu wain shudatilaawayahay yaa kaas laamiyatulcarab baa la yidhahda waa dhiganaysa asagana marka asagana dhigatid waxaa kugu xigaya baanat sucaadu halkaan sheegaynaya oo fii madxi arasuulsuaadnabigaa lagu ammaanay ina arasuula la sayfun yustadaacu bihi muhanadun min suyuufi illaahi masluulu wakaa nebigu ku ammaanaya moogta marka ammaanta nebigana dhowr xabaa kaga jirtaa kul bnu unfa wain aalat salaamatuhu kul bnu unfa wain aalat salaamatuhu yowman calaa aalatin xadbaa'a maxmuulu kullu bnu unaa mid kastoo ina dhadig ah mid kastoo dhadig dhashayaa dadka dhaladiiso dhadig ma dhalin wa in daalat salaamatuhu nabadiisu haba iska dheeraatee yowman ayaa calaa aalatin xadbaa'a maxmuulu aalad saraysa oo kor loo hayabaa maalin lagu qaadi doonaa naxash baa lagu qaadi doonaa wey soo runtiis ha run wey marka baana sucaadu baa dhiganaysa markaa baana sucaadu dhigatid waxaa dhiganaysaa laamiyat lcajam asaalat ra'yi saanatnii can e, ilcajali miyahed beydkii ahaa waa bahal la yaab la asna wuxuu ku socdaa baxulbasiid marka asaga dhigati waxaa ku dhiganaysa haddana e, almucallaqaat asabca qifaa nabki min dikraa xabiibi wamanzili bisiqdi lliwaa bayna addakuuli faxawmali fatuudaxa falmiqraatu lam yacfur asmuha limaa من جنوب januubin washamali taraabaca alar'aami fii carasaatiha waqaycaaniha kaannahu xabu fulfuli waadhiganaysaa markaa kaa dhigato waxaad dhiganaysaa kitaabka la yidhaahdo almaqaamaat alxariiri nin adabka yaqaan baa tahay kelmad kastoo kugu soo baxda asal iyo faraceedaa garanaysaa yaa dhiganaya juhdi bay rabtaa alcilmu yu'taa walaa ya'ti cilmigu ku imaan mayo waa ina usoo soo xiriirataa cilmiga alabu lcilmi min almahdi ila lahdi ilmiga waxaa la dalbaa mahdi waxaa la dhabta hooyada laga bilaabo ilaa iilka inta ka dhexaysa ilmiga waa la raadiyaa ibnulmubaarak baa waxaa loogu yidhi taabicigii weynaa ibnulmubaarak intee sanaa wax baranaysa wakhtigiiba dhacay suu yidhi lacalla alkalimata alatii tanfacunii lam ajidha bacdu hada saasoo kale yidhi waxaa dhici karta kelmaddii aan ficilay weli inaan helin baaba dhici karta dee marka weli waxbaan raadinaya waxbaan baadigoobaya waxbaan akhrinaya waxbaan mutaalaceynaya ninkaasi nin xadiiska si fiican yaqaan buu ahaayo xadiiska markii daciif yahay asagoo dhan baa gariiraya war jooji buu leeyaha waaa daciif weeye ninka sidaasa oo xadiidka saa u baaraya wuxuu leeyahay weli kelmaddii anfici inaan helin baa dhici karta annaguna dhici karta haddaa halkataa barno dhahayna waa imtixaan qaran wey imtixaan qaran wey inta allahayna fahamsiiyey yaa ka aan dhammaynaya maxaan dhahaysaa attaaniitu bilalif waa mid dhadig ku ah alif inuu wato sida xubla iyo suqura iyo kuwa attaaniitu bitaa ta buu wataa faadima caaisha muslima aamina naciima tadaas taawtaaniwaa ta sinaysa dhadig taquul waxaa dhahaysaa faadima sumaahan lagu dara alif iyo ta faadimaat saa maxay ku noqotay jamcu lmu'anas asaalim muslimatun haye muslimaat casaa rabbuhu in dallaqakunna an yubdilahu aswaajan khayran minkunna yaa seexday minkunna muslimaatin alifyata mu'minaatin alifyata qaanitaatin taa'ibaatin caabidaatin saa'ixaatin tayibaatin abkaar waa jamcu bikra bikratun waa hal xabo abkaar kaa muxuu noqonayaa jamcanasaarinba bal sheega idinku waa jamcuhee tagsiir maxaa yeelay ziyaadadaa ku jirta soo naqsina ku jiraa ta laga jaray xarakaduna waa isbadeshe soo tagsiir maaha marka saa ogolaan karto asmaaha kala gur sheekh maxay kuu dhibaysaa se u craabinaa marka jaad waa ficil maadi mabniy tada waa ujeedaa soomaahan jaa waa ficil maadi mabniy cala alfatxi wataw taw taaniis asaakina wakaataa taqaana weeye calaamadii ficilka ahayd faatimatu maxaan haysaa faacilun marfuuc wa calaamatu rafcihi dammatun daahiratun fii aakhiri way damma u saarta liannahu jamcu lmu'anas inta hadda god baa soo dhigatayo damma la saaraa markii la godayo alismu lmufrad jamcu taksiir intaa haddii lagu dhaho god meel kastoo la godayo oo god lagu yidhahdo maxaa saaraysaa waaamtarficdam warkaa maku dhacay mara ma israacya goyoodka dambada ma israacya mise waa daarantihiin haye ma israacayna waxaan haysano waa bil moogtihiin maga jari karna ma israacayna ilaahay haydin barakeeyaa xogaa bay badan tahay sooma hada bilahi towfiiq wsala allahu calaa sayidina muxamed wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin